العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين aad iyo aad baan u wada salaamayaa jumhuurka mashaa'ikhda iyo fariiqa tandiimka ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaan khayr fara badan iyo ajar iyo barako inuu ku shubo cunwaankan wuxuu ku xiran yahay cunwaankii guud oo mu'tamarka oo ahaa tiirarka dhismaha ummadda iyo horumarkeedu uu ku taagan yahay iyo waxyaabaha duminaya ama hoosu dhigaya marka si gaara ah dacwadu in ummad la dhisa kaalinta ay ku leedahay iyo haddii dacwadii siday ahayd la yeeli waayo kaalinta ay ku yeelanaysa burburka ummadda waa sidaa ujeeddada laga leeyahay waxaa fursad ii ahayd nadwadii shalay la qabtay in doctor eh, maxamuud maxamed shible lagu qoray cunwaankaas oo uu fikrad wanaagsan ka bixiyey sidaa darteed waxaan aad u yarayn doonaa qaybta ka mawduuc ahaan aad arintaas ama taxliilkeeda inaan yareeyo oo aan waktiga u badino xagga tadbiiqa ama camalka dadkan meesha isugu yimid rag iyo dumarba oo wada muslinah ayaa mas-uuliyadda iyo xilka diinta inay u shaqeeyaan wada saaran tahay darsigii ku saabsanaa siduu nebigu asxaabta u tarbiyeeyey waxaynu ku soo qaadannay nebigu asxaabtiisa inuu ka dhigay dad alla rumeeyey oo cilmigii bartay oo ku camal falaya oo ilaahay isu dhiibay oo heegana oo lisaanulxaalkiisu uu leeyahay ilaahow diyaar baan ahay maxaan qabtaayoo ii diraysaa nebi allow diyaar baan aha heegan baan ahay waa shaqaynayaa ilaahu maxaan qabtaa rasuul allow maxaan qabtaa saasaa muslimiintii laga dhigay rag iyo dumarba waxaa la sugayaa ilaahay muxuu odhan doonaa rasuulku muxuu idiin diri doonaa heegan baa la ahaa waxaan rajaynayaa marka inaynu heegannahay intaanan marka xagga shaqada gelin dacwada waxaa culimmadu yidhaahdeen shaqo la qabto shaqada u khayr badan oo u wanaagsan weeye waman axsanu qawla miman daca ila allah talabaadna dadka dacwada loo xilsaaray dadka kuwa ugu fadliga iyo darajada iyo qiimaha badan weeyo waa rususha iyo intii raacday arrinta labaada oo xusuusintahay waxa weeye marka aynu leenahay dacwadaha laga shaqeeyo diinta in loo shaqeeya kuma koobna muxaadaro cashar khudbo fatwo intaa kuma koobna ee dhinacyo kala duwan baa diinta loogu shaqeeyaa shaqada diintu intaa waa ka ballaaran tahay marka inuu qofku dhaho anigu kitaabna ma akhriyi karo fatwana ma bixin karo muxaadaro ma jeedin kare anigu maxaan qaban karaa meelba iima bannaane sidaa ma aha waxaa xusid mudan saynu sheegnay qof kasta oo ashahaata oo ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta mas-uuliyad iyo xil baa ka saaran waajib baa ka saaran waajibkaas saaran wuxuu u dhigmaa awoodda ilaahay siiyey iyo dhinaca uu ku fiican yahay qofna kuma sheekayn karo anigu waxba ma tari karo tusaale ahaan dadka waaweyn anigu waa gaboobo hadda dhalinyaro idinkay diinta hawsheedii idiintaa allaaya shaqadaa qabta ma aha waagii hore asxaabtu wax yaab lay ahaayeen taabiciintu haddaa odhan lahaydeen bal dadka waaweyn say hadda u shaqeeyaan aan laba tusaale idanka siiyo raadiyaha waxa uu sheegaya waagaan fahmo igu horraysay maraykanka waxaa xukumay oday la odhan jiray jimi carter odaygii beri dhoweyd waa shaqaynay gaalnimo weliba ka shaqaynay waxaad kale oo badankiinu soo gaarteen odaygii mahatiir moxamed ahaayoo xukumi jiray malesiya shan iyo siddeetan jir buu xukunka isaga wareejiyey dabadeed kuu dhiibay baa kharibay intuu soo noqday oo xusbi samaystay oo ka qaaday buu isagu ku soo fadhiistay isagoo sagaashan iyo dheeraad jira marka meesha sagaashan jir uu inta xusbi sameeyooo tartamo ku guulaysanayo annaga inuu toddobaatan jirhkeen iyo siddeetan jirhkeen iyo lixdan jirkeenu dhoo naf ma hayo sax ma aha diinta caqli baad leedahay cilmi baad leedahay waayo aragni baad leedahay maal baad leedahay sumcad baad leedahay madax baad tahay xiriir baad leedahay wax weyn baa qaban kartaa oday baan ahay habar baan ahay ma jirto sariir hadday fuulaan waxbay tari karaan taa waa dhinac jiroor aan ahayoo wadaad iska miskiina ama islaan miskiina ah iska ahayoo anigu waa jiranahayo naafaan ahayo macduur baan ahayna ma jirto waxaan idiin warinayaayo ilaa ogtihiin sheekh maxamed yaasiin raximah llahu tacaala sheekh axmed yaasiin sheekhii aasaasay xarakat xamaas intaa keliya dhaqdhaqaaqaysay xilligiisii u dambeeyey intaa keliya ayuu ka nuuxnuuxsanay wuxuu dhisay awooddaas dacwadeed oo cilmi oo maamul oo jihaad oo gaalo iyo carabiba inta isugu tagtay la dhaqaajin waayey ninka intaa ka dhaqdhaqaaqayaa sameeyey marka waa jiranaha iyo naafaanaya sheekadaasna ma jirto ilaahay markuu wuxudu daaray dadka jiran iyo dadka naafada ah oo lugtala iyo kuwa indhahala waxaa lagu daray shardi ah idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulihi maa cala lmuxsiniina min sabiil dadkaasi wax kalay tari karaan gacanta kuma dagaalami karaan laakiin wax kaloo badan bay tari karaan marka nin baa cilmigiisa wax ku taraya qof baa maalkiisa wax ku taraya qof baa caqligiisa ku taraya qof baa waaya aragnimo qof baa xoog leh qof baa sumcad iyo calaaqaad leh qof baa maamul ka yaqaan qof baa madax ah oo dadku maqlaya qof walba meesha ilaahay uu u furay buu diinta uga shaqaynaya waa inaa isla ogaano qof caajisoon waxba tari karina ma jiro nimankii dagaalka ka haray oo wax ay gaadiid iyo sahay labadaba waayey walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow waacyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun waa dad inay nebiga dagaalka la galaan doonaya gaadiidna ma haystaan sahayna ma haystaan nebigay dhaheen waxaana siisaa sahay iyo gaadiid waxaa idinku qaada ma hayuu yidhi iyaga oo ilmadu ka qubanaysay noqdeen oo ka murugaysan wax ay jihaadka u isticmaalaan inaanay haysan waa dadka uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waddo kastoo aad martaan iyo cadow kastoo aad la dirirtaanba ajarkay idinla wadaagaano waa idinla jireene cududaar baa reebay qofna marka xataa wax kale haddaa weydid qalbiga waa inaad diyaar ka tahay intaa haddaan isla garannay waxaa xusid mudan oo kale ummadda muslimkaahoo dhan baa diinta shaqadeedu u taallaayo wadaad keliya culimada ha loo sheega ma aha laakiin kaalimaha kala duwan qof walba kaalin u munaasib ah ayuu leeyahay waxaan marka u baahannahay oo mawduucan aynu uga ugu daadegaynaa in aynu qof kasta oo ina ka mida ka howlgelina diinta iyo ummadda suu ugu shaqayn lahaa qof walba inta tabartiisa ah laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascahaa waxaadan qaadi karin ilaahay ku saari mayo inta aad awoodidna ilaahay waa og yahay haddaad ka gaabisid waa ku eedaysantaha qof walba dhinaca uu ku takhasusay ama ku wanaagsan yahayna wuu ka shaqaynaya intaas haddaan hordhaca uga baxno waxaynu ka eegaynaa dhinac marka sidii la rabay la yeelo dhismaha ummadda dacwadu say uga qayb qaadanayso oo aan soo koobno waa midda koowaade rabbigeen markuu yidhi hala idinka helo ummad dadka khayrka ugu baaqda oo samaha iyo wanaagga farta oo xumahaanta ka reebta wuxuu yidhi wa ulaa'ika hum اlmuflixuun kuwaa weeyaan kuwa liibaanay adduun iyo aakhiraba marka si aan u liibaano horumarka iyo xadaaradda iyo guusha laguu sheegayaa waa liibaano adduun iyo aakhira oo ku wada socda كنتم khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna بالمعروف watanhawna cani lmunkar inaa watu'minuuna billah ummadda ummadaha ugu khayr badan waxa aan ku noqonaynaa iimaan iyo alamru bilmacruuf iyo wanahyu cani lmunkar oo diintii oo loo shaqeeyo ah weeyaan inaan ummadaha ugu fiicnaana adduun iyo aakhiraba ilaahay marka ballan buu inoo qaaday haddii aynu shaqada qabanala inoo diray wuxuu yidhi wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati laystakhlifannahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinahum aladi irtadaa lahm walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shayئa wman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun aayaddan rabbi wuxuu ballan ugu qaadayaa dadka mu'miniinta ah oo camalka saalixaa sameeyey dhulka inuu khaliif uga dhibo u dhiibo diintoodii uu raalliga uga ahaa inuu makaniyo oo ay iyadu midda sarrayso carada ka talinaysa ay noqoto diintoodii buu makaninayaa walaa yubadilannahum min bacdi khawfihim amna cabsidii haysana ammaan buu ugu bedelayaa ballanqaadyo dhulkaa laguu dhiibayaa diintaadii baa laguu koryeelayaa caradii oo dhan ba adaa ka oday haddaad iimaan iyo camal saalixa samaysid waa ballanqaad marka shaqada la qabanayaase maxay tahay waa aliimaanu biاllaahi wa cibaadatuhu waxdahu laa shariika lahu ilaahay keliya in la caabudo oo aan loo shariig yeelin weeye shaqada la qabanayo ciddii marka intaa ilaahay markuu kuu hirgeliyo ka soo bixi weydana kuwaasi faasiqiin weeye aayadahan kale marka oo wada socda rabbigeen wuxuu yidhi waa ballanqaad kale walayansuranna allaahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiiz ilaahay wuxuu u hiilinayaa ciddii u hiilisa oo waa kuwe aladiina in makannaahum fi اlardi aqaamuu الsalaaةa waaatowu الzakaata waamaruu biاlmacruuf wanahuu can اlmunkar walilahi caaqibaة اlumuur waa kuwa dhulka markaan u dhiibno awal ballanqaadkii waa soo qaadana oo imaan iyo camal saalixaan samayna ilaahay baa dhulkii inoo dhiibay diinteennii buu ina makaniyey cabsidii buu ammaan inoo ku bedelay markaan intaa helna shaqadan ku qabanayna maxay tahay waxaan ku qabanaynaa aqaamu الsalaata salaadaan si fiican ugu tukanaynaa waaatow zakaa sakadana si fiican baan ugu bixinaynaa wa amaruu bilmacruufi wanaaggana waysfalaynaa wanahow can ilmunkar xumaantana way iska reebaynaa ciribta dambena ilaahay baa iska laho cidduu doonuu siinaya marka marka horena dhulka waxaa laynoogu dhiibayaa aan ku guulaysanaynaa waa diinta shaqadeeda markaan qabsanana shaqada aan ku fulinayno waa cibaadadii ilaahay iyo dacwadii inaan ka shaqayno barwaaqooyinku waa badan yihin marka qur-aanku waa badan yaha meesha ku qoran aan ka boodo dhinaca kalean ka istaagaynaa halkan maxaan ka ogaanay haddaan diinta u shaqayna waxa aan helayno weeye haddaan shaqayn weyna maxaa dhacaya aan soo qaadina xadiiska nucmaan ibnu bashiir oo bukhaari iyo bukhaari ka warinayo oo uu nebigu tusaalaha ka dhigay doon la wada saaran yahayo qolana xagga sare fuushay qolana xagga hoose oo qoladii xagga hoose joogta ay yidhaahdeen biyaha si aanu dhibyari ugu soo dhaansanno aan xagga hoose dalooshano oo aan hoos ka soo darsanno nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday dadkaas u daa gacmaha ka qabtaan iyagiyo waxay doonayaan hadduu isu daayaan oo ay faraha uga qaadaan oo ay doontii hoos ka dalooshaan dee biyaha soo gelaya oo doontii waa degaysaa biyaha soo gelaya badda bay bay quusaysaa laakiin hadday ka celiyaan oo gacmaha ka qabtaan kuwaa daloolin lahaa iyo kuwa gacanta ka qabtay labadaba waa isla badbaadayaan marka tusaalahani wuxuu u yaallaa ummaddii iyo dhulkeedii oo isku duuban baa doontaas laga dhigay dadkii doontaa saarnaana waa la qaybiyey xadiiskani laba qaybood buu ka dhigay qolo waxa weeye qolo rabta inay dalooliso waxaa la mid ah dadka dacwada iyo diinta ilaahay ka hor imanaya oo fisqiga iyo macaasida iyo gaalnimada iyo munaafaqnimada iyo xumaanta ka shaqaynaya doontii aynu wada saarnayn oo dalkeennii iyo ummaddeennii ahayd bay daloolinayaan oo biyuhu inay liqaan bay ka shaqaynayaan waa qolo qolada labaadina waa qoladii wanaagga faraysay oo xumaha reebaysay oo diinta ku baaqaysay weeyaanoo way ka celinayaan waa labadaa qolo baa dadku u qaybsan yihiin waa qolo doonta badbaadinaysa iyo qolo doonta halaagaysa labada qolo marka qoladii awood badata baa xukunku raacayaayo kuwa daloolinaya oo halaagaya hadday awood bataanna way sila halaagsamaynaa oo iyaga keligoodaa halaagsamaya maahe badda waa wada gelaynaa haddii kuwa wanaagsani adkaadaano ay ka celiyaanna innagiiyo iyagiiba waa badbaadaynaa oo halaagga waa ka badbaadaynaa aayadahan reer bani israa'iil marka laga sheekeeyey iyagu saddex qaybood bay ka dhigeen doonta dadkii saaraa was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xitaanuhum yowma sabtihim shuraaca wa yowma laa yasbituuna la ta'tiihim kadalika nabaluuhum bima kaanuu yafcaluun dadkaas rabbi uu ka sheekeeyey subxaanahu wa tacaala waa dad reer bani israa'iil ka mid ahaa oo la yidhi maalinta sabtida ha ha jilaabanina ha ugaarsanina oo badda ha ka ugaarsanina ha ka luumaysanina marka ilaahay baa ku imtixaanayoo maalintii sabtida ayuu kalluunkii oo iska muuqdaa oo faraha ka batay baa imaanaya waa imtixaana maalmaha kalena meeloo aaday la garan maayo waxay yidhaahdeen warreedhahaysaan kuma jiri karnee badankoodii aynu xeelad samaynoo ilaahayna yaynaan diidin amarkiisii hilibkuna ina dhaafin aynu barkada qodno baalku ha soo galo haddaynu kala baxaynaa marka ama shabaakad ama wuxuu inta loo dhigo oo sabtida ka hor la dhigo aynu sabtida kadibna la baxno marka maalintii sabtida waxba maynaan samayn ka horna barkadahaan qodnay oo inoo soo galay isniin iyo waxa ka dambeeyana waa ka soo guranaynaa laakiin axad iyo waxa ka dambeeya eh, laakiin sabtida waxba ma ma ma jilaabanayno ma ilaahay baa la siri karaa qola saasa yeesha qolana waxay dhaheen war waxaan joojiya oo xumaanta iska daaya yidhaahdeen oo waa ka reebeen qolo saddexaadna waxay dhaheen war nimanka ilaahay dadu halaagayo weeyaane ilaahay halaagay maxaabadooda idin gasha faraha ka qaada saddexdaa qolo ayaa la kala noqday marka rabbi wuxuu saa u sheegay waid qaalat ummatu minhum lima tacuduuna qowman ilaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qolaa waxay tidhi war nimayahow maxaad ka wacdinaysaan qole ilaahay halaagaya ama uu cadaab daran cadaabayo marka sababta ay u wacdinayaan bay sheegeen waxay dhaheen macdiratan ilaa rabbikum rabbigayaanu cududaaranaynaayo xilkii baan ka soo baxaynaa ta labaadna walacallahum yattaquun inay ilaahay ka baqaan oo soo noqdaanna waa rajaynaynaa labadaas sababood ayay sheegeen marka alla subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can الsuu waأkhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun hadda waxaa lagu sameeyey kuwii xumaha reebaya ilaahay waa badbaadiyey kuwii dulmiga sameeyana ilaahay waa halaagi waxaa la filayaa xumaha qolada reebtay hal qolay ahayd labadii kale waxaa la filayaa inay u badan tahay dalamuuda inay ku wada jiraan kuwaanna xumaantay farahooda ku sameeyeen kuwaana waajibkii inay ka celiyaan ahaa bay ka gaabiyeenoo saasay dulmiga ku sameeyeen saasay u badan tahay halkaa waxaan ka ogaanay doontan la wada saaran yahay haddaynaan hawshaas wax ka qaban sida aayadahan kale u sheegayaan iyo axaadiistan faraha badan inay inagana inagu dhici karto ay khatartu inoo iman karto walaqad calimtum aladiina اctadw minkum fi الsabti faqulna lahum kunuu qiradة khasiئin fajacalnaaha nakala lima bayna yadayha wma khalfaha wamawcudaة lilmuttaqiin innagaa laynoo ku digayaayo haddaynu wax ka qaban weyno munkarka iyo fisqiga iyo kufriga iyo xumaanta ummadda lagu dhex wado innagana waa inoo imaan kartaa ilaa iyaga daayeeraa laga dhiga haddii sidii oo kale ilaahay nagama dhige eh cuquubadu noocay doonta ha ahaata waynagu imaan kartaa lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda waciisa bni maryam dalika bima casaw wa kanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh dadka nebi daa'uud iyo nebi ciiseba waxay u lacnadeen in aysan munkarka iyo xumaanta iska reebi jirin lacanad baa ku dhacday waxaa xusid mudan rabbigeen inuu yidhi subxaanaه wa tacaala walowlaa dafcu اllahi الnaasa bacضahum bibacضi lafasadat اlard dhulkan aan ku dul noolahay wuu fasaadayaa haddaan dadka wanaagsan kuwa xun laga horgeyn oo aanay gacanta qaban oo ka celin waxoo dhan baa isla fasaadaya rabbigee wuxuu kaloo yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum waxaa kasta oo idinku dhacayo musiiba ah waxaad geysateen baa u sababa marka kulligeen sabab inaan unahay khasab maahae qayb inaga mida ah. baa sabab u ah inteenna kalena waa ku fiirsan oo kama qaban markaasaa musiibadu inagu wada dhacaysa waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya fitno iyo mashaqo iyo ciqaab aan ku gaar noqonayn inta samaysay ee kulligiin idaan wada gaaraysa waayo waa ka qaban weydaan idinkoo ujeeda oo awood u leh markii muslimiintu uxud ku jabeen waxaa lagu yidhi awalama asaabatkum musiibaة qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum asxaabta dhibtii loo geystay intay xamili waayeen waxay dhaheen war xaggeenna loo ka yimid markaasaa ilaahay wuxuu ugu jawaabay xagga naftiinaa laydinka yimid waayo qayb idan ka midaa ah nebiga khilaaftay waxa nabiga khilaafa dad yar bay ahaayeen laakiin kulligood baa la jebiyey waayo hal jir baynu isku nahay haddii qaybteenna xun aan qabsan weyno masiibadu bay nagu wada dhacaysaa inta haddaan ka baxno hadda maxaan qabanaa baan usoo jee usoo jeensanaynaa qodobka koowaad culimadu ku socdaayo iyo ducaadda waaweyn oo khibradda leh iyo ragga mu'asasadaha iyo hay-adaha dacwada maamula maraakista waaweyn haya oo culimmada iyo ducaadda ah baa fariimahan leh maadaama diinteennu ay tahay diin shaqo ay tahay diin iskaashi ay tahay diin qof walba iyadoo la iskaashanaya dhinaca uu ku fiican yahay inuu wax ka qabta laga rabo culimmada waaweyn iyo ducaadda waaweyn iyo ragga dacwada maamula iyo xarumahooda waxa koowaad oo looga baahan yahay waxa weeye in ay ardada cilmiga diinta barta oo weliba cilmiga fiican bartay ka soo xulaan arday mawhibo culimadnimo leh hibo u leh oo aqoon fiican oo diinta a leh oo ay u diyaariyaan culimmadii dhaxali lahayd oo bedeli lahayd inay noqdaan rag iyo dumarba dad culimo noqda ducaad waaweyn noqda oo ay diyaariyaan inay soo xulaan oo ay la shaqeeyaan oo ay howlgeliyaan oo waayo aragnimadooda ay ka qaataan oo aadaabtooda iyo diinta say ugu dhaqmayaan ay ka koobiyeeyaan oo mashaakilka say u xalinayaan ay ka arkaan oo camalka khayrkaa say u qabanayaan ay ka arkaan raggaas oo wiilal iyo gabdhaha oo tiro badan dal iyo dibadba in la inoo soo saaro oo culimmada iyo hay-aduhu ay shaqadaa inoo qabtaan baan rabnaa nin sheekh ah oo doctor yaxyal yaxya la yidhaahdo oo reer madiine ah ayaa beri hargaysa noogu yimi marka kulamo badan baan yeelannay oo sheekh bashiir baa ka mid ahaa raggii aan markaa wada joognay markaanu dacwada iyo waxaa ka sheekaysanay wuxuu yidhi niman yahow waxaa loo baahan yahay dhallinyarada diinta bartay oo ducaadda ah oo dalabatulcilmiga ah in qayb walba culimmada nin ka mida ay la shaqeeyaan oo qiyaadaadka cilmigaa ah ay la shaqeeyaan qaarkoodna qiyaadaadka idaariga ah ay la shaqeeyaan dadka dacwada maamulaya oo ay ku tababartaan wuxuu yidhi wiilkan nin xortaydaabaa dhalay wiil la socday oo labaatemeeyo meelahaa jira wuxuu yidhi mashaan shan wadan meelahaasuu ila soo maray wuxuu yidhi ninkan dhallinyaradaayoo diinta bartay markaad shiikha ku dartid shiikh walba shan afar lix hadba qaybtii ha raacdo wuxuu yidhi waxay baranayaan suu dadkii iyo dhulkii horta waa baranayaan uu marayay dadka ribooradu ka qaadanaya way maqlayaan talooyinka uu siinaya way maqlayaan mashaakilka sida loo xalliyo uu kala hadlayo way baranayaan hadhow shiikha hadduu howlgab noqdo ama uu kaa dhinto waxaad haysataa shiikh hebel oo shan koobi ah oo wixiisii oo dhanba sita baad helaysaa buu yidhi tusaalena wiilkaasuu nooga dhigi marka arrintaasi waxaan u baahannaha ragga mashaayikhoo badan baa joogee nin walba in koox ay la shaqayso meeshuu tagaba oo ay wax badan ka bartaan waagii hore culimmadu waxay dhihi jireen culimmada cilmiga keliya lagama bartee samtiga iyo hadyiga iyo aadaabta iyo taqwada iyo khayrka iyo waraca iyo zuhdiga wax tiro badan baa laga bartaa oo aan ahayn camalka maydaaniga ah taladaasi waa talo talada labaad culimmada ku socota waxa weeye oo camal inay u bedelaan laga rabo dalka inay ku maraan jawlooyin dacawi ah oo cilmi ah oo tawjiih ah beri baa sheekh maxamed cabdi umal halka ka yimi wuxuu ka degay jigjiga laga soo bilaabo diri dhabe wuxuu soo maray dowla deegaankaas ilaa iyo xuduudka jibuuti ku dhow ilaa iyo wuxuu ka soo dhacay centraalka gobollada ku beegan haddana wuu noqday wuxuu ka soo galay e, e, wajaale ilaa boora muu soo maray dabadeedna ilaa boosaas u socday mashaa'ikhda keligiisu ahaa laakiin rag kale oo ducaada baa mar walba markuu joogay soomaali galbeedna la socday markuu somalilan jooga la socday markuu puntland yimid la socday oo mashaa'ikh iyo ducaad kale a la shaqaynayay jawlad naafica bay ahayd mar kale sheekh mustafe ayaa isu maray dhul ballaaran oo ilaa boosaaso iyo maxaan ku idhaahdaa iyo garowe iyo marka waxaan u baahannahay socdaallo noocaasa ama ay koox isku raacaan saddex shan ama nin iyo rag caawinaya ay noqdaan oo jawlooyinkaasi aysan kala go'in dacawiga ah xataa dadweynaha kale oo waxtarka ah baa wax faa'iidayn kara allah u naxariistay hadraawi beri aan xamar joognay wuxuu isu soo maray waqooyi buu ka yimid bari wuu maray sentraalka dhan buu soo maray koonfur oo dhan ilaa kismaayuu tegey baydhaba inuu tagaan filaya marka waxaan u baahanahay mashaa'ikhdu jawlaadkaasina inay noo sameeyaan oo weliba dalabatulcilmiga iyo ducaadda dhallinyaradahana ay raacaan oo khibradda ka bartaan waxaan u gudbayaa qolo kale oo muhiim ii ah oo aan ogahay diinta wax weyn inay u tari karaan waa bahda saxaafadda ragga iskale tviyada idaacadaha websadyada iyo dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba social caanka ka ah oo shacabka faraha badani ku xihan yahay waa dad hadday khayrka u jeestaan wax weyn qaban kara waana dad ashahaato ummaddii nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam oo inay janno galaan bay rabaan jannadaan kulligeen rabnaa marka youtuberka laga iyo iyo maxaan ku idhaahdaa laha laga eed sheeganayo waa nin janno raba iyo gabar janno rabta weeye jannada marka waxaa la rabaa shaqadan ay hayaan laftooda waxa qalada oo ay sameeyaan inay joojiyaan oo ka toobad keenaan wanaag ajar looga qaro ay aakhira janno ku galaan oo dadku ku soo hanuunaan inay u bedelaan baan rabnaa nebigeennaana saas yeeli jiray calayh isalaatu wasalaam nimankii gebyi jiro diinta wax ka sheegaya qaar baa soo islaamay oo diintii markaa gabaygooda ku caawiyey raggii dagaalyaanka ah oo diinta la diriiri jira oo asxaabta laayey qaar baa soo islaamay oo diintii faafinteedii khaalid iyo raggay ka mid ahaayeen cikrimata bni abi jahl iyo camr bni alcaas iyo raggii asxaabta la soo dagaalamay markay soo islaameen diinta hirgelinteedii bay dhanka kala tageen marka dhallinyaradan saxaafadda ka shaqaysa ama social mediaha shacbiyadda ku leh waxaan rabnaa dembigii hore ilaahay baa kaga dhaafaye wixii qalad ay sameeyeen ha ka toobad keeneen haddana wanaag ha u bedeleen walleejan ku gelayaan kuwii awal fiicnaana ha sii laban laabeen maxay qaban karaan khayrka culimmada iyo ducaadda oo dhan bay faafinayaan tafsiir xadiis caqiido fiqhi siirada nebiga taariikhda islaamka wacdi muxaadarooyin baa nin walba faafinaya nin walba musaalaxada iyo khayrka iyo wanaagga laga shaqaynayo ayuu juhdi gelinaya si gaara marka waxaan uga codsanayaa laba arrimood mid waxa weeye diinta barashadeeda ku dhaqankeeda faafinteeda iyo difaacideeda inay wiil iyo gabdhaba isku dhaarsadaan oo weliba dadka xataa eh, ku xirani ay la hadlaan oo dhiirigeliyaan oo hawshaas diinta ay u soo jeestaan oo dariiqii nebigii asxaabta ay maraan oo waxaa hubaal ah nebigiioo nool maanta hadday arki ahaayeen dhallinyaradaas laga eed eh, sheeganayo wiil iyo gabdho ahid oo dagaal ku jira inay nabiga dagaal kala geli lahaayeen waa la hubaa maanta nebigii oo dhashay inay garabkiisa ka baxaan nebigii oo dhintay inay garabkiisa ka baxaan ma aha waa inay nebiga difaacaan waa inay asxaabta difaacaan waa inay diinta difaacaan waa inay culimmada difaacaan waa inay khayrka faafiyaan kaa waa codsi codsiga labaad oo bahda saxaafadda iyo social mediaha aan ka codsanayna waxa weeye oo ay wax weyn ka tari karaan ummadda soomaaliyeed sheekh bashiir wataa hadalkiisa maqlayseen oo qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo cuqdadaha iyo kuraasta la isku haysto ku kala fogaatay in la walaaleeyo in la isjecelaysiiyo in la mideeyo cuqdada iyo qabyaaladda iyo isku dirka in lala diriro oo kulligood hawsha ay isu dhaarsadaan oo dadkeena say u midoobi lahaayeenna waa codsiga labaad iyagana anaa maanta ka wakiilo codsi baan usoo anaa codkooda ku hadlaya baan culimmada usoo jeedinaya waxaan ka codsanaynaa culimmadu dhallinyarada saxaafadda ku jirta ama iyagu hala ahaadeen eh, qalabka warbaahinta ama wariyayaal ha ka ahaadeen ama social media ha isticmaaleene in maanta loo duceeyaan rabnaa haddana culimmada iga dambaysa ay duceeyaan galabta markii khatinka la samaynayana si gaara in dhallinyarada ilaahay noo soo hanuuniyo oo cilmiga iyo diinta u furo oo guulo waaweyn ay gaaraan baan ka codsanaynaa in sha allahu anigoo ka wakiil ah qodobka kale qodoba kale oo aan u socdo oo aan aadka ugu u uxiisaynayo inaan la hadlo waxay ahayd bulshada soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku nool oo dunida ku firdhay africa iyo aasiya iyo yurub iyo america iyo australiyaba degay oo luqadahoodii bartay oo dhaqankoodii bartay oo wax la bartay oo wax ka bartay oo la shaqeeyey oo u shaqeeyey oo la darsay oo la macaamilay oo saamaynta ku leh dhallinyaro iyo waayeelba dadka sifaadkaasi leh si gaara waxaan uga codsanaynaa meel walba oo dhallinyaradaa soomaaliyeed iyo waayeelkooduba ay joogaan inay u istaagaan diinta faafinteeda iyo ummadaha ay la degan yihiin inay soo islaamiyaan ardada iskuullada kuwa jaamacadaha kuwa shaqaynaya kuwa maxaanku idhahdaa qof walba majaalka uu ku jiro inuu dadkii soo islaamiyo oo maraakistii iyo masaajidii soomaaliyeed muslimiin badan lagu soo guro oo qolo walba dalka ay joogtaa in shaqadaa loo istaago oo ay jannada ku doontaan oo social mediaha iyo warbaahinta isticmaalaan oo xariirka tooska ah isticmaalaan oo ay luqadahooda qolo waliba ku shaqeeyaan oo diinta soomaalida keliya ku kooban aan ka baxno oo nebigii iyo asxaabtiisii adduunka oo dhan bay diinta gaarsiiyeene shaqadaa inaan ka wada shaqayno ayaan ka codsanaya si gaara culimmada jaaliyadaha oo dalalkaa maray oo dhaqamada garanaya oo haqaafadooda leh oo sheekh mustafe iyo sheekh maxamed idriis iyo doctor cali iyo ay ka mid yihiin waxaan ka codsanaya xataa sheekh cabdirashiid oo isaguna isu dhawaafay adduunka oo dhan raggaasna si gaara waxaan uga codsanaynaa tawjiihaadka munaasabka ku ah oo dadka sida loo soo hanuuniyaa inay siiyaan waxaan kaloo ballan qaadaynaa haddii la is-uruursado qolo walba guruba is-uruursato culimo ku takhasustay oo carab iyo ummado kalaba ah oo sida gaalada loo islaamiyo ee tababara ku siisa baanu xiriir la leenahay oo aan ku xiri doonaa hadda dalkan aan joogno dad aad u badan oo weliba aad u dabci fiican oo ummad qaaliya ah oo reer kenya abaad ah la degan tihiin oo aad isdhex gasheen oo afrikaan isla tihiin oo wada shaqaysataan jannaad u socotaan iyagiina jannadii u kaxayn maysaan arrintaa xaq ma ah aakhira inay idin qabsadaan baa khatara guryihiinay ka shaqaynayaan ganacsigiinay ka shaqaynayaan waxbarashadiinay ka shaqaynayaan meel walba xiriir baa la leedihin war dadka jannada usoo kaxeeya nebigu hal wiiloo yaroo yuhuuda u islaamiyey alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaar isagoonu ka baxay oo faraxsan oo la ilaahay baa ku mahadsan inuu sababtayda naarta kaga xoreeyey waar dadka naarta ka soo xoreeyey qolada kale oo ii dhimani waxa weeye bahda tacliinta malcaamadaha iyo dugsi qur-aankaa iyo iskuullada iyo macaahidda iyo jaamacadaha iyo maraakista cilmiga lagu barto iyo xer cilmiga masaajidda lagu akhriyo intaa oo tacliimta diinta ka shaqaysa kaalin weyn bay diinta faafinteeda ku leeyihiin oo tarbiyada ummadda ku leeyihiin waxaan ka codsanaynaa dhallinyaradii iyo jiilashii yaryaraa oo soomaaliyeed oo dhan idinkaa gacanta ku haya dal daliya dibadba waxaan rabnaa dadka in islaamnimo lagu tarbiyeeyo in isjacayl iyo walaalnimo lagu tarbiyeeyo midnimada in lagu tarbiyeeyo akhlaaqda xun in lagala diriro mas-uuliyadda diinta iyo ummadda la dareensiiyo waxaan rabnaa waalidiinta inaad la kaashataan maamulayaasha bahda maamulka macalimiinta dadka waalidiinta ah dhallinyaradaa in xoog la geliyo jiilasha soo socda ay dad naga duwan noqdaanna waydaan ka codsanaynaa waxaa kaloo codsigaan aan u jeedinayaa dadka maalqabeenka ah diintan qur-aanka waa ka warramayay sheekh shibli maalin dhoweyd hal aayad mooyaane inta kale xoolaha bixintoodaa laga hormariyey nafta in lagu jihaado in maalka lagu jihaadaa laga hormariyey in nafta lagu jihaado maalka ahmiyaddiisa marka dadka maalka ilaahay siiyey nin walba meesha ilaahay culimmada saan ula hadlaynay oo saxaafadda ula hadlaynay oo waxbarashada ula hadlaynay dhinaca maalka iyagu ku fiican inay diinta wax ku taraane xoolaha ilaahay yaa laga dhaqaalaysan oo rasuulka yaa laga dhaqaalaysan oo diinta yaan laga dhaqaalaysan wax fara badan waxaan ogahay oo khayra oo la qaban lahaa oo dadkii qaban lahaa joogo waxaan idiin sheegayaa asbaabta ugu badanoo loo qaban waayo lacag la-aan baa ka mida sidaa daraaddeed xoolaha ilaahay baa barakaynaya oo badinaya oo ajar idanka siinaya ee xoolo waaweyn ilaahay u hura shilin yar oo inta u yara yaan la bixin diinta maanta baahida ay qabto iyo muslimiintu haddii xoolaha lagala haroo laga dhaqaalaysto waabaan aniga oo gacan ka jaban oo kaban oo kabkii igu xiran yahay baa magaalada laascaanood masaajid ka istaago wacdii salaad duhur markaan aan aan ku jiray oday reer miyi ah oo wiilkiisu la socdo baa wiilkiisii la hadlay nin sheekhoo la fadhiyaa nooga sheekayn doona hadhow wuxuu yidhi aabbe wadaadkaa miskiinka ah oo gacanta jaban xoogaagii aad inoo haysay sii waxbaha kala harine waxaan kala harna ilaahay inoo barakayn maayeen marka malaha wiilkaa magaalada yay imaan jirayoo malaha u sheegay ninkaani xoola ma raboo qanciyey odaga hadalkiisii marka shiikh la fadhiyaa nooga sheekeeyey aad baan ugu bogay maalinta diinta iyo ummaddu ay kuu baahan tahay xoolahaaga iyo caqligaaga iyo cilmigaaga iyo xoogaaga iyo madaxnimadaada haddaad ka hakratid wallahan ilaahay kuu barakaynay waa xaqiiqa qiimaha ay leedahay marka baahidu jirto in wax la tara waxaa idinku filan qur'aanka ilaahay soo dejiyey wuxuu yidhi laa yastawi minkum man أنفق من qabli الفتح waqaatal ulaa'ika أعظم darajata min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu ma sinna dadka diinta u dagaalamay oo wax ku bixiya maalkooda ah maka hijradii e, e, fatxu maka ka hor wax bixiyey oo jihaaday iyo marka kadib kuwa soo islaamay oo xoolaha bixiyey oo jihaaday ma kuwaasaa ka ajar weyn mar ay eh, hadal dhex maray khaalid ibn waliid iyo iyo eh, cabdiraxmaan ibn cawf radi allahu canhu oo nebigu carooday wuxuu ku yidhi asxaabtayda ii daayey hadalladii waxaa ku jiray wuxuu yidhi low anfaqa axadukum mila eh, uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa nin idan ka mida ah asxaabtiinaan dambe hadduu buurta uxud madiine ku taalo oo kale oo dahaba bixiyo ma gaari karo hal madaal ama hal koombo oo badarah oo uu qof raashinoo qofkaasi bixiyey iyo barkeed midna ma gaari karo waayo ilaahay maalinta baahidu jirto waxa aad bixisid ajarkeeda waa kuu weynaynaya laakiin marka dadkao dhan dherga yaaba adiga waxaaga u baahan ummaddoo dhan markay xoog yeelato yaa adiga dagaalkaaga iyo iyo jihaadkaaga u baahan marka la baahan yahay way waxa muhiimkaa waxaan u baahannahay mashaariic waaweyn oo diinta iyo ummadda lagu dhisayo xoolaha ha loo huro dhinacaa waale inuu ka fiican yahay haddaan soomaali nahay khayr badan waa la qabtaa waa hubaa laakiin waxa aan haysanno iyo waxa aan bixinno isuma dhigmaan tusaalayaal hadda waxaa halka lagu qabta mu'tamar ilaahay khayr badan ha siiyo sheekh cabdirasaaq iyo mu'asadiisa ansaar iyo fariiqeedaba waa camal namuudaji ah oo in lagu dayda u baahan maaha nairobi keliya inaanu magaalooyinka muhiimka ah oo soomaali joogto o dhan ku qabanaan u baahanna isaga oo kale maal weyn buu rabaa waxaa la rabay markuu taladii la arkay iyo in lagu guulaystay rag yimaado oo yidhaahda waariya cabdirasaaqow war waar eh, kusoo qaba anaa magaalo sanad kasta anaa magaalo heblo qabe eh ku soo qabo oo ninkaa dhaha ana magaalo heble iigu qabo ama magaaladaa rabtid iigu qabo oo dadka ay fayr soo galaan oo la kala horo oo la yidhaahdo muqdisho agteeda maya muqdisho nin baa kaaga hormara iisug hargeysa waatan maya nin baa qaatay eh, baydhabaan rabaa maya hebel baa qaatay oo maalidhawd wuxuu noo sheegay nin uu yidhi xoolo badan buu isiiyey oo hawshaan ku caawiyey iyo gabar anoo aan la hadlin caawisay ilahay khayr badan ha waa tusaale waxaan rabnaa mashruucan iyo mashaariicda kaleoo la nooca ah in magaalooyin badan lagu qabto oo dad xoola haysta ay maalgeliyaan oo intaasi u ducaysa labaatan kun ducadooda oo ummadda nebi moxameda waxaad haysata wax ka weyn baa helaysaa tusaale labaad xale waxaan si fiican u sheekaysanay eh, doctor cabdulbaari eh, macali cabdiraxmaan oo mu'asasadii qur'aankaoo maahir madaxda ka ah oo muqdisho xarunteedu tahay waxaan inaan u baahan nahay eh, tartan qur'aan oo heer caalamiya oo aanu muqdisho ku qabanna inaan u baahannahay aan ka shaqayna aan ku heshiinay waxaa ugu fiicnaan lahaa annaga haddaan soomaali nahay carabtu waxay sheegtaa hijratulcuquul dadkii caqliga lahaa aqoonta lahaabaa gaalada naga aadoo naga dhoofay annaga waxaa nagu dhacday hijratulcuquul walamwaal soomaali aqoonteedii iyo xoolaheediiba waa soo guureen waxaan u baahannahay marka dadka naga maqay gaarahaan haddaa reer kenya tihiin in musaabaqada noocaasoo kale ama nin ha qaato ama laba isugu tagtee in gacanta loo taago mashaariic waaweyn oo ummadda wax weyn ka bedelaysa inaan samaynaan u baahannahay inta kale waxaan ka baqayaa inaan waktiga dheereeye waan waa joojiyaa soomaa shiikii ma yimid meey sheekh cabdirashiid waxaan codsanayaa marka waa ka baxayaa intayda kale dib baan u dhiganayaa codsigii aan codsaday bahda saxaafadda iyo social mediaha in naloo ku duceeyo codsiga waxaan ku darsanayaa bahda tacliinta iyo jaaliyaadkii dibadda oo dacwada iyo khayrka ka shaqaynaya iyo gudahaba iyo maalqabeenka in naloo ku duceeyo dumarka iyo dhalinyarada naloo ku duceeyo dadka aan ka tegay waxaa ka mid mida ah madaxda iyo siyaasiyiinta oo inaan ka hadla aan doonayey waxaa ka mid ah eh, hoggaanka dhaqanka oo kuwa la yidhaahdo salaadiinta iyo cuqaashaba waxaan rabnaa kulligood mas-uuliyaad baa saaran in si gaara naloo ku wada duceeyo jazaakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum kusoo dhawaada asalamu calaykum jazahu llahu khayran aad buu umahadsan yahay fadiilatu sheekh axmed cabdisamed